noqdo laysa axadda jus-ay iljumla jumlada labada jus ay ka kooban tahay ma noqdo ee markay labada jus yimaadaan kadib a la helaa labada jus ka mid maaha marka laba shardiya lagugu sheegay shardiga koobaad waxaan nakiraahay ma noqdo shardiga labaadna jumladu markay dhammaystiranto kadib ayuu yimaadaa tamyiisku maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi wa aquulu waxaan leeyahay yushtaradu waxaa la shardiyaa fi tamyiisi tamyiiska an yakuuna inuu noqdo nakiratan nakiro inuu noqdaa la shardiya ismun bimacnaa min mubayin nakira yunsabu tamyiisan bimaa qad fasara ina maaligaad ugu tegi doontaa wa aquulu waxaan leeyahay yushtaradu waxaa la shardiyaa fi tamyiisi tamyiiska an yakuuna inuu noqdo nakiratan nakiro walaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu noqdo macrifatan macrifa inuu noqdo ma banaana waxaa la arkay isagoo gabay ku jiro macrifa maxaa looga jawaaba tiyuu kaaga jawaaba tiyuu kaaga jawaaba wamaa qowlu shaaciri shaacirka qowlka uu yidhi ra'aytuka waa ku arkay ra'aytuka waxaan kugu ogaaday lamaa an carafta markaad garatay wujuuhanaa wejiyaalkeen wejiyaalkayaga markaad garatay sadata waad jeesatay wadibta waadna raalli noqotay annafsa min jihati nafsi xagga nafta yaa qaysu can amrin can dami camrin camar dhiiggiisiiaad raalli ka noqoto ninkaan ah. waxa weeyaan qaysaa la yidhaha nin aa laga dilay la yidhaha camar oo u soo aara uu dhihi jira ah, taan dhigo waa la arki doonaa nimankii dilay markaana suu saas u lahaayuu nimankii arkay wejiyaalkooda waa wejiyaal libaaxda saasna noo cararay naftiisii u qaatayba guul marka wuu iskaga cayaara marka ku jeesjeesa u leeyaha oo adigii lahaa wax dhiigaan raadahayaahe markaad wejigeennii saas u oqoonsatay markaasaad raalli noqoto tiri dhiig ii roone maayee nafta haddaan la baxsado ha ninkiibu ku sii dhibaa <laughs> ninkii uu ka qabu sii dhiba carabtu waa imtixaan waktigii oo jaahiliga waayo ra'aytu macnaha waktigii horeo jaahiliga aad geesinimaday waxaasay ku faani jireen laakiin markay islaameen haddee banu aadanka kuwa ugu fiicanay noqdeen ra'aytuka waan ku arkay uu yidhi lamaa an carafta markaad garatay wujuuhana wejiyaalkayagii sadadta waad jeesatay wadibta raalliyaadna iska noqotay annafsa min jihati nafs xagga naftada waaba qanacdayba waaba qanacdayba yaa qaysu qaysow can camrin can dami camrin camar dhiiggiisii iyo dhiiggiisa aad raadinaydey ayaad raalli ka noqotay yuu leeyay fiiri ra'aytu ficlun wa faacilun wey kaaftuna waa mafcuulu bihigii lamaadan waxaa la idhahdaa xiiniya waa laysku khilaafay ma isimaa mase waa xaraf waa laysku khilaafay waan lamaa xiiniyaha la yidhahdaa waxay qaadataa shardi iyo jawaab sida idaadoo kale waxna ma jasmido adawaatu shardiga aan waxba jasminay ka midta adawaatu shardiga aan waxba jasminay ka oo shardi iyo jawaabay qaada waxna ma jasmido labada midna ma jasminayso marka waxaa tidhahdaa lamaa darfiyatun xiiniyatun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wa darfun mutacalliqun bira'aa ra'ayd ra'aada ka horreyday ku tacalluqeen marka waa ism ka dhigna markaas bimacnaa waxa weeyaan xiin aan idhi waxaan ka dhignay ism markaa waa tacallujina oo waxaan idhi waa daraf marka lamaa xiiniyaa anta ka dambayda waa zaa'idu weligeed meeshaad ku aragto lamaa xiiniyaa anta ka dambayda waa zaa'idu an zaa'idatu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab hadda an meeqa an aan soo qaadan meeqa anaan soo qaadan waxaan soo qaadanay an oo ficil mubaaric nasbido oo nawaasibta ka mid aheed ah, waxaan soo qaadanay an oo iyadana mu isimba anta marka la xiraaba xaalayda an damiiru rafci munfasil waxaan soo qaadanay an oo waa tanaa zaa'idaa waxaan soo qaadanay an oo tafsiiriya soo ma oo munfasira ah, an oo ficil mubaaric nasbida soo qaadan an oo isimana waa soo qaadan an mufasiraana waa soo qaadan an zaa'idana waa soo qaadan waxaa noo dhiman oo kaliya an oo mukhafafatun min ahaqiila oo anna oo shidka laga daayey intaasaaba noo dhiman hmm. ya an masrida waa ficilka mudari midda nasbinaya an masri oo soo qaadan waa midda ficilka mudaari nasbayda an masriyaha la dhiji taas waa soo qaadan ah. an oo mufasiraana waa qaadanay an zaaida waatan haddaan dul taaganahay mukhafafatun min ahaqiila unbaa noo dhiman an zaaidatu mabniyun calaa sukuna laa maxala laha min alicraab carafta ficlu wa faacilun wujuha mafcuul bihi wujuha mudaaf maa mudaaf ilayhi sadata ficlu wa faacilun marka jumladaas jumladaas oo ah sadata wljumlatu min alficli wlfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha jawaabu shardin hayri jaasimin aad leeda jawaab shardi aan waxba jasmin ay jawaab u noqoto oo lamaada ah wa dibta alwaawu xarfu cadfin dibta ficlu wa faacilun wljumlatu min alficli wlfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha macduufatun calaa jumlati sadata tan ka horayda ku cadaf jumladii lagu cadfay jumlaan maxalka icraabku lahayn iyadoona icraabka maxalkuma leh iyadoona maxalka icraabkuma leh maxalushaahidku waa kana wadibta waa diib noqotay meesha looga nisbaynaya diib noqoshada qarsoon annafsa alriri annafsadaasaa tamyiis mansuub ah, waa tamyiis mansuub waxaana nasbiye ficilka daaba ah marka fiiri alaa ku jirta macrifaad moodaa sooma jeedid tamyiisna maxaa nidhi walaa yakuunu ilaa nakiratan anidhi haddana maxaan haynaa annafsa oo tamyiiska ah alaa ku jirto macrif wegi waxay jawaabtu tahay antan waa zaa'ida waxba macrifayma antan waa zaa'ida waxba macrifayma marka nafsan ay la mid tahay yaa qaysu yaa xarfu nidaa maanaaba adcu annafs asha ku jirta waa zaa'ida ah, waxba macrifayma annafsa ah, asha ku jirtaa waa waxba macrifayne waxay la mid tahay marka iyadoo la yidhi wadibta waa raalli noqotay nafsan min jihati nafsi saasuu la mid ka tamiiskan ashu ku jirta ashu waxba macrifayne yaa qaysu yaa xarfu nida maa nabadcu qaysu munaada mufradun calama mabniyun cala dami fii maxali nasbi can amrin jaaru wa majruurun mutacalliqaani bidibta halkaasaad ku tacalujinay faina qowlahu shaacirka qowlkiisa uu yidhi annafsa tamyiisu weeye walaysa al al asho haaditan ah al ma ahan asha almucarifata wax macrifayda ashaanu ashay wax marjir macrifay jirtay maaha waa intaas walaysad ma ahaanin al al kaas hore waa laysada isimkeedii haadii waa laga sifaynaa asha dambena waa khabarkii laysa walaysad ma ahaanin al ashoo haadihii tan ah al ma ahaanin ashii almucarifata wax macrifaynaya ah, saasa leeda saasa leeda eh, asha hore waa ismulays asha dambena waa khabarulays almucarifata ad leedaa ka so marka ma aha ashii wax macrifay jirtay xataa yalsama si uu uga laasimo minhu miaalkan majiiu tamyiisi tamyiis yimid macrifat xaalu yahay haddii la dhihi lahaa ashu waxbay macrifaynayn maxaa ka laasimi lahaa miaalkan waxaa ka laasimi lahaa ama baydkan tamyiis macrifaha laah saasaa ka laasimi laha marka taasu hadda ka laasimi mi maxaa yaele ashu waxba macrifayma almucarifa maahan xataa yalzama kee yalzama si uga laasimo minhu xaggiisa majiiu tamyiisi tamyiis inuu yimaado macrifat xaabee bal iskaba daaya hiya cashu zaa'idatun waa zaa'idu laa tufiidu u faa'iidayme maakii dakalad ay gashay caleyh korkiisa tacriifu lafdiga ay gashay macrifo u faa'iidayme laa tufiidu u faa'iidayme maa lafdiga dakalad ay gashay caleyh korkiisa tacriifan macrifay u faa'iidayme wax tacriifa fahuwa lafdiga ay gashay nakiratun waa nakiro annafsadu waa iska nakiro lafdiga ay gashay waa nakiro wahuwa wahuwa lafdigaas wahuwa xukunkaas dheh inuu nakiro yahay wahuwa xukunkaasu muwaafiqun wuxuu waafaqsan yahay limaakii dakarna aan soo sheegnay oo min ashardi shardi ah shardigii aan soo sheegnay oo ahaa walaa yakuunu ilaa nakira shardigii waafaqsan yahay fahuwa tamyiizkanu nakiratun fa huwa waxaad u celidaa tamyiizka fa huwa tamyiizkan oo ah annafsa waa nakira wa huwa xukunkaas oo nakiranimada muwaafiqun wuxuu waafaqsan yahay limaa xukunkii dakarna aan soo sheegno min ashardi ah walaa yajuusu ma bannaana fii tamyiisi tamyiiska kuma bannaana an yataqadama inuu ka hormaro calaa caamilihi tamyiiska kuma bannaano inuu caamilkiisa ka hormaro kuma bannaana caamilkiisa inuu ka hormaro waa madhabka jumhuurta kuma banaana kuma banaana bal laa yaji-u ma imaanayo ilaa bacda tamaami kalaami kalaamka dhammaystirankiisa ka gadaal maahani e bacda istifaai lficli ficilka oofsashadiisa ka gadaal faacilahu faacilkiisa uu oofsado wlmubtadaa wlmubtadai wa bacda istifaai lmubtada'i mubtadaha oofsashadiisa ka gadaal khabarahu khabarkiisa uu oofsado marka ficilku faacilkiisa oofsado mubtaduhna khabarkiisa oobsado markaas kadib aa tamiisku imaana markaas kadib uu tamiisku imaana alistinaau soo reebidii haadaa maxaluhu kan waa meeshii looga hadlayey alistinaau soo reebidii haadaa maxaluhu kan waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxuu yidhi ibnu اajruumi baab اstinaai haadaa midkaanu baab اstinaai soo reebidii baabkeedii weeye baabkii oo istinahana soo reebidda looga hadli jiray weeye wa xuruufu listinaai soo reebidda xuruuftiisu amaaniyatun sideed weeye adawaatu istinaa a la yidhaahdaa adawaat adawaat maxaa yeelay sideedda uu sheegaya hal mid ah xarafka inta kale qaarna waa asmaa qaarna waa xuruuf hal midaa ka ah xaraf mutafaqan inta kale qaybna waa asmaa qaybna marna xuruuf ay noqdaan marna asmaa ay noqdaan waxaan rabna marna xuruuf ay noqdaan marna afcaalay noqdaan marka hadda muxuu leeyahay xuruuful istinaa muxuu leeyahay ah, maadaama aysan xuruuf wada ahayn sideed oo sideedda uu sheegay hal mida ka ah xaraf inta kale waxay u qaybsan wax asmaa iska ah weligood iyo wax marna ficil noqdo marna xaraf noqdo wuxuu u yidhi xuruuf baabu taqliib baa leedahay wuxuu haalib ka dhigay magaca xarafka maxaa yeelay istinaha waxa asal waa xarafka ilaa ilaa kaasa asal u ah ilaaduna waa xaraf xarafkaasuu haalib ka dhigay carabigana isticmaalkaas aad ugu badan yahay hadda qoraxda iyo dayaxa dayaxa haalib laga dhigaa waxaa laleedahay qamarayn dayaxi qoraxda iyo dayaxia laleedahy shamsun iyo qamarun labadooda is haalib waxaad ka dhigtaa qamar qamarayn aabbii hooyo aabba haalib ka dhig abaweyn waxaad sidaasaad ku wadeen labada shay midaa haalib laga dhiga midaa aalib laga dhiga waa baabu taqliiba le ah. abubakr iyo cumar cumar ka dhig haalib cumarayn waa noocaas baabu taqliiba le marka xuruuf iyo asmaa iyo afcaal iyagiyo ah uu xarafku maadaama istinaha ay asal u tahay ilaa ayna xaraf tahay xarafkiiu haalib ka dhig jawaabtaasaa lagu jawaaba jawaabtaas ayaa lagu jawaaba culammada gobolna jawaab kale ku jawaabaan waxay yidhaahdaan alaqa alxuruufa wa araada alkelimaat dariiqadii mutaqadimiintu iskaga socdaahoo waxaa la leeyahay mutaqadimiinta fa inahum yuطliquuna alxuruufa wa yuriiduuna biha alkelimaat xuruuf ay leeyihiin kelimaadayna ula jeedaan sidaasna waa lagu jawaabaa dariiqatu lmutaqadimiinuu ku socdaa fa inahum yuطliquuna alxuruufa wa yuriiduuna bihaa alkalimaat saasna waa lagu jawaaba wa xuruufu listihnaa'i soo reebidda xarafyaalkeedu amaaniyatu sideed weeye marka waxaa ka ishkaal yeelad inuu marka horeba yidhaahdo wa adawaatu listihnaa'i soo reebidda aaladdeeda aaladda wax lagu soo istihnoodo amaaniyatu sideed weeye taasaa ka fiican wahiya sideedii ilaa wey ilaadaasa xaraf wa kayru wey wa siwan wey wa suwan wey wa sawaa'un wey wa khalaa weeye wa caddaa weeye wa xaashaa wey sidaas marka ilaa waa xaraf weligeed waxaan xarafay ma noqoto kayru iyo siwan iyo suwan iyo wax kale ma noqdaan khalaa iyo cadaa iyo xashaana marna xuruufay noqdaan waxaa ka dambeeya haddii la jaro xuruuf weeye oo waxay ka mid yihiin saddexdaanu xurufuljarka koob iyo labaatanka xarafee wax jartay ka mid yihiin xuruufay noqdaan marna afcaalay noqdaan ficil maadiy noqdaan marka waxaa ka dambeeya la fiiriya waxaa ka dambeeya hadduu nasbisan yahay iyo waa ficil markaas waa ficil maadi waxaa ka dambeeya hadduu jaran yahayna waa xarfu jar waxa ka dambeeya iska fiiri aduu waxa ka dambeeyaa lagu oqoonsada marka saas la leeyahay waa inaan maa gelin haddii maa laga hormariyo ma laydhaha maa khalaa maa caddaa markaas waxaan ficil ma noqdaan maa masderiya haddii laga hormariyo wax kale ma noqdaan maa khalaa maa caddaa haddii la yidhaha marka lagu leeyahay marna xuruufay noqdaan marna waxay noqdaan afcaal waa markaan maa ka hormarin waa markaas maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay alistinaau soo reebidda macnaahu macnihiisa fi luqati luqada dhexdiisana ugu macnaa mulaqulkhraaji soo bixin wey la ilaaqay mulaqulkhraaji soo bixin la ilaaqay wey wax soo bixin wey istinuu wa huwa istinaha fi istilaaxi nuxaati cibaaratun ka waramid weeye can ilikraaji soo bixin laga waramo biilaa wax lagu soo bixiyo aw ixdaa akhawaatiha ama ilaa walaalayaalkeeda mid ka mid a lishay la soo bixiyo lowlaa daalika alikhraaju haddaan soo bixintaasu aysan jiri lahayn la kaana shaygu wuxuu noqo lahaa daakhilan mid gala fii maa hadalka qabla aladaati adaadka adaatulistifnaha ka horeeya isilaaxina waa kaasa alkhraaju bilaa aw ixda akhawaatiha lishayin lowlaa dalika alkhraaju lakaana daakhilan fi maa qabla aladaati isilaaxi waa kaasa istilaaxaan waxaa la yidhaah alkhraaju soo bixin biilaa wax lagu soo bixiyo ow ixda akhawaatiha ama ilaa walaalyaalkeed mid ka mida lishayna la soo bixina waxay ilaa zaydan zaydon istaagi maahna zaydan qoomka ka bixine shaygaa laga soo bixina soo ma jeedin lowlaa daalika alikhraaju haddaan soo bixintaasu jiri lahayn lakaana daakhilan lakaana shaygu wuxuu noqon lahaa daakhilan mid galaa fii maa hadalka qabla aladaati adaada ka horeeya qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen aatin ilaa zaydan zayd maahane zayd waa ka bixina ma istaagin haddaan marka fiiri ilaa haddaan la dhihin oo aan zayd ilaadaas lagu soo bixin ee la yidhaahdo qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen seed yuu soo geli lahaa qoomka ilaada waxa ka horreeya waa qoomka ilaada waxa ka horreya yuu soo geli lahaa dadka istaagu ka mid noqona hadda waxaa tihi qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen ilaa zaydan zaydon istaagin maahane aad tii zayd waa ka bixin istaagidi waa ka bixi haddaan laga bixi lahayn oon la soo saari lahayn qaama alqawmu qoomka istaageen keliya hadalka lagu ekeeyo zayd wuxuu kamid mid noqon lahaa ilaada waxa ka horeeya qoomka qoomkuu ka mid noqon lahayo waa istaageen macnuu noqon laha istilaaxuna waa saas wa miaalu qwl wa mihaaluhu istinihii mihaalkiisii qowluka weeye najaxa talaamiidu ardadii waa guulaysteen ilaa caamiran caamiron guulaysanoo isagu imtixaanka ku dhacay maahan fiiri hadda yaa laga soo bixiyey talaamiidii caamiran haddii las aan la soo bixi lahayn oo la yidhaahdo najaxa talaamiidu ardadi waa guulaysteen caamir yu ka mid noqon lahaa kuwa guulaysteu ka mid noqon lahaa mustafa marka mar walba waa inaan fahamnaa markaan baabkan joogno mustathna mustathnaa minhu adaat اlistinaa alistinaau afartan rugni waa inaan fahamnaa afartan waa inaan fahamnaa maxaana laka rabaa baabkan inaan fahamno afar mustathnaa kii la soo bixiyey mustathnaa minhu kii wax laga bixiyey adaat اstinaa aaladii wax lagu soo bixiyey alistinaau waa shaqada la qabtoo soo bixinta hadda miaalkan fiiri najaxa talaamiidu ilaa caamira mustan kii la soo bixiyey waa caamira waa adaatlstinaaga waxa ka dambeeya kan la soo bixiyey mustanaa minhu kii wax laga soo bixiyey waa adaatlstinaaga waxa ka horeeya ilaada hadda maxaa ka horeeya atalaamiidu kaasaa mustanaa minhu adaat اstina waa ilaadan iyo walaalayaalkeeda shaqadaas la qabtayna istina a magaceeda leeda marka mustahna mustahnaa minhu adaat اstina alstinaau intaas inaan fahna waa laga maarmaan wuxuu yidhi wa miaalu eh, mustahni miaalkiisi qowlka waa hadalkaa tidhaahdo najaxa talaamiidu ardadii waa guulaysteen ilaa caamiran maahane faqad akhrajta waa soo bixiday biqowlika ku dhawaaqidda aad ku hadashay ilaa caamiran qowlka aad ku hadashay waxaad ku soo bixiday axada talaamiidi ardadii mid ka mida faqad akhrajta waxaad ku soo bixiday biqowlika hadalkaaga ilaa caamiran aad tidhi hadalkaas waxaad ku soo bixiday axad talaamiidi ardadii mid ka mida wa huwa midkaas aad soo bixiday caamirun wey walowlaa daalika aliqraaju soo bixintaasu haddaysan jiri lahayn la kaana caamirun caamir wuxuu ahaa lahaa daakilan mid gala fii jumlati talaamiidi ardada jumladooda ardada annaajixiina guulaysteen waclam ogow na adawaati اstinaa adawaadda wax lagu soo reebaa kaiiratu waa fara badan maahan inta uu sheegay kaliya adawaadda wax lagu soo reebaa maahan inta uu sheegay kaliya waa badanta waclam ogow ana adawaati اlistinaa adawaadka wax lagu soo reebaa kaiiratu waa fara badanta waqad dakara wuxuu ka sheegay minhaa adawaaddii almualifu mualifku amaani adawaad sideed adawaaduu ka sheegay amaaniya adawaatin ay ahayd marka yaad yaa la xadfo amaani adawaad sideed adawaaduu sheegay waladii midka marka sideed asagu sheegay labuu ka tegeyba ah, ama wax lamida luqaadka siwaa laftirkeeda miduu ka tegey xaashaada luqooyinkeeda qaaruu ka tegey adugu waxbuu ka tegteg aan badnayn siwaada luqooyinkeeda waxbuu ka tegey xaashaana luqooyinkeeda waxbuu ka tegey laysa iyo laa yakuununa waa ka tegi markaa dawaaddu waa badan tahaye adu intaan iska sii qaado sideeduu sheegay waladii midka dakarahu uu sheegay minhaa dawaadda xaalu ka mid yaha calaa alaaati anwaacin saddex nooc wey inta uu sheegay marka aan fiirina isma mase waa xaraf dhinacaas markaan ka fiirino min xayu اlismiyatu wاlxarfiya markaan dhinacaas ka fiirino ay u qaybsamayaan waxlam ogow anna adawaat اlistinaa adawaadda wax lagu soo reebaa kaiiratun waa mid fara badan waqad dakara wuxuuna ka sheegay minhaa adawaadii almu'alifu mu'alifku amaani adawaad sideed adawaaduu ka sheegay waladii midka dakarahu uu sheegay minhaa adawaadda xaaluu ka mid yahay calaa alaaati anwaacin nuucyaalo saddexa korkooduu ku sugnaaday min xaysu alismiyatu waalxarfiyatu marka laga fiiriyo xagga isimnimada iyo xarafnimada saddex nuuc weeye annawcu lwal nuuca ah ugu horeeya maa shay weeye yakuunu noqonaya xarfan xaraf daa'iman mar kastaba wahuwa kaasu ilaa wey mar kasta mid xarafa waa ilaa annawcu thaani nuuca ah labeeya maa shay weeye yakuunu sman isim noqonaa daa'iman mar kastaba wahuwa arbacatu wa afar wahiya arbacadii siwan weeye siwa aa la leeyahay siwaa haddii la yidhaahdo oo alif loo damar isimkaas maqsuura la yidhahdo soo maha ah, haddii siwaau la yidhaahdana oo hamse laga daban mamduuda la yidhahdo marka qasriga wuxuu ula jeedaa hams uma dambaydo siwaa bilqasriyaa la aqriyey iyo wa kasri siini siintoo lahoos dhigo wa suwa bilqasriyaa la aqriyey iyo wa dami siini siintoo la godo wa sawaaun bilmadiyaa la aqriyay marka aliftii hamsa ka dambayda iyo waa fatxi siini siintoo laka dhigo iyo waqayru waa intaas ka siwaadii luqooyinkeeda waxbaa maqan oo siwaauna maqan sida binaaun oo kalea annawcu haali nooca saddexaad maa shay weeye yakuunu noqonaa xarfan taaratan mar wa yakuunu ficlan noqonaa taaratan ukhraa mar kale waa wax marna xaraf noqda marna ficil noqda oo addawaadda ka wahiya qismigaas wahiya qaybtaasu alaau adawaatin waa saddex adawaad wahiya saddexdiina ama wahiya adawaadaasu khalaa weeye wacadaa waxaashaa saddexdan waxaa ka dambeeya hadday jaran yihiin waa xuruuf waxaa ka dambeeya hadday nasbisan yihiinna waa afcaal waana goorma markay xuruuf iyo afcaal labadaba noqon karaan waa markaysan maa ka hormarin xukmulmustanaa kii la soo reebay xukunkiisa bilaa lagu soo reebay hadda waxaan gelaynaa mustanaa xukunkiisa waa ogaanay mustana waxa la yidhaah waa ogaanay mustanaa minhu waa ogaanay adawaat listinaa mar haddaan ogaanay xukunkii mustanahaan baranaynaa marka xukunkii mustanaha ayaan baranaynaa marka xukmulmustanaa kii la soo reebay xukunkiisa bilaa lagu soo reebay adawaadana ilaa aan la hor barana ilaa markii la fahmo inta kale waa la iska fahmaa marka ilaa marka la fahmo inta kale waa fudud waa la fahmaa markaas waa la fahma qaala wuxuu yidhi ibnu اlajruumi falmustahnaa isimkii soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaa waa la kordhigaa idaa kaana alkalaamu hadalku hadduu noqdo taaman mid dhammaystiran muujaban oo la sugay halkan waxaa jira taam iyo naaqis muujab iyo manfi afartaasaa jiraan taam iyo naaqis taam waxaa ka soo horjeeda naaqis muujabna maxaa ka soo horjeeda manfi afartaasaa jiraan taam waxaa loola jeedaa isagaa noo keeni doono sharaxee an yudkara fiihi اlmustathnaa minhu kii wax laga soo reebay waa in la sheegay saasaa loola jeedaa naaqisna alaa yudkara fiihi lmustanaa minhu kaas cagsigiis wey taam waxaa loola jeedaa an yudkara fiihi almustanaa minhu kii wax laga soo reebayo in la sheego waa taam maxaa ka soo horjeeda taam naaqis waxaa la idhahdaa alaa yudkara fiihi lmustanaa minhu muujab maxaa la yidhaahdaa allaa yasbiqahu nafyun ow shibhu nafyi iyo wax nafyi shabah waa inaysan ka hormarin waa taam waxa wey waa muujab muuja maxaa ka soo horjeeda manfi manfi waa maxee an yasbiqahu nafyun ow shibhu waa in nafyi ka hor maro ama shibhu nafyi ka hor maro sharx noogu imaana marka kalaamku hadduu taam yahay muujabna yahay ilaana wax lagu soo reebo isimka la soo reebe waxaa nasbahaynu kuma bannaano saddexdaas isla fiiri kalaamku waa inuu taam yahay waana inuu muujab yahay adawaat اstinaguna waa inuu fal falmustanaa kii soo reebay biilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbiyaa idaa kaana alkalaamu kalaamku markuu yahay taaman mid dhammaystiran oo mustanaa minhugii la sheegay muujaban la sugay oo nafyi shibu nafyi uusan ka horrayn naxwu qaama alqowmu qowmkiiyaa istaageen qaama alqowmu waa taam alqowmudaasa mustanaa minhu waana muujabo nafyi iyo shibu nafyi midna kama horeeyo ilaa zaydan zayd maahane wax kale kuma banaano ilaa zaydan waa inaad tidaahdo wax kale kuma banaano xalada qaama ficlu maadi mabniu cala fatxi laa maxla lahu min alcraab alqowmu faacilu qaama marfuucu wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aqili ilaa adaatu istifnaacin aad leeda mulqaad hadhihi maanta waa camal fale ah, mabniyun cala sukuuni laa maxla lahu min alcraab zaydan mustafnan mansuubun bila ilaada caamil u ah ilaada caamil ahoo nasbinayda ah, zaydan mustana mansuub bila wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqil wa kharaja naasu dadkii waa baxeen waa kalaam taaman waana muujab waa taanoo mustana minugii waa la sheega waa annaas waa kalaam taama waana muujabo ah, nafyiishibu nafyi kama horeeyo ah, nafyiishibu nafyi kama horeeyo marka waxaad tidhahdaa ilaa camran isimka lasoo reebay nasbi marka ilaa camran wakaraja alwaaw xarf cadfin kharaja ficlu maadin mabniin cala lfatxi laa maxala lahu min alicraab annaasu faacilu kharaja marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirih ilaa adaatu istinayn mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab camran mustafnan mansuubun biilaa wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih halkaas waxaan ku ogaanay marka kalaamku taamna yahay muujabna yahay ilaana wax lagu soo reebo saddex shardi haddii leeo wa in kaana alkalaamu kalaamku manfiyan hadduu yahay oo manfi maxaa loola jeedaa an yasbiqahu nafyun ow shibhu nafyi wa in nafyi ka horeeya ama wax nafyi shabaha oo ah annahyu walistifhaam ah, shibhu nafyi waxaa loola jeeda annahyu walistifhaam marka kalaamka hadduu manfi noqdo laakiin taam uu yahay oo mustanaa minugii la sheegay jaasa waxaa ku bannaan fiihi fi lmustanaa isimkii lasoo reebay isimkii lasoo reebay waxaa ku bannaan albadelu oo laga bedelo mustana minhu mustana minhugaa laga bedela hadda mustana minhuga laga bedela di reerkiisa waa taqa oo waa maxe ee waa wixii mustana minhugu yahay haddii mustana minhugu rafcisan yah waa la rafcina hadduu nasbisan yahay waa la nasbina hadduu jaran yahay waa la jara icraabta saw ku raaca mustana minhugu icraabta ku raaca jaasa waxaa ku bannaan fiihi fi lmustanaa isimkii lasoo reebay albedelu bedel oo halkaa laga bedela min almustana minhu mustana minhugaa laga bedela waxaa kaloo ku bannaan waa nasbu in la kordhigo cala istinaai lagu nasbiyo iyaduna waa bannaanta in mustananimo lagu nasbiyo ilaada la camal siiyana bannaanta labadaas wejaa ku bannaan marka kalaamku yahay taam kayru mujaba ah, taam waaye ah laakiin waa manfiyo muujab maaha naxw maa qaama alqawmu qowmkii ma istaagin hadda fiiri kalaamku taam waayo musafna minhu waa la sheegay wa alqowm laakiin ma ahan muujab waa manfi waa la anfiyo nafyaa ka hormaray maadaasaa ka hormartay maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun oo istaagay maahane wa ilaa zaydan oo istaagay maahane labada maa qaama alqawmu ilaa zaydun maa naafiyatun dhe mabniin cala sukuuni laa maxala lo min alraab waa xaraf maadaas naafiyada qaama ficilmaadin wey alqawmu faacilu qaama marfuuc ilaa zaydun ilaa adaatu istinaain mulqaatun dhe laa camala lahaa camal fal male markaan mabniin cala sukun laa maala zaydun badalo min alqowmi wa badalu bacdi min alkuli wa badalu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aqri alqawmu ka bedelo laakiin ardada xasuusta leh bedelulbacdiga shardiyu lahaa bedelulbacdiga shardiyu lahaa soo ma ahan shardigiis muxuu ahaa damiir inuu la xiriirsado damiirkaasoo u laabanaya mubdalminugii soo ma ahan waa la soo qadaraa waxaa la leeyahay ilaa zaydun zayd maahane minhum qoomka xaal uu zayd ka mid yahay minhum aa meesha ku jirta minhum qoomka xaalu ka mid yahay waa la soo qadaraa minhum aa la soo qadaraa aa la soo qadaraa taas waxay tahay ayadoo la bedel la xraabay mustatniin waxaa kuu banaan inaad camal sido ilaaba dood nasbido wailaa zaydan wailaa zaydan waa ku cadda ilaa daatu istitnaa inaad leedahay mulqaad dhimayd zaydana mustana mansuub bilaad leed wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu faaqih halkaas waxaan uga gudubnay haddana martabo labaad oo ah kalaamkii oo taama laakiin manfi ah wa in kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan mid naaqisa naaqis hadii lu yihi mustana minhugi lama sheegin wa mar kastuu naaqis noqdana muujab maba noqon karo waa manfi marba haddii lu yidha waa naaqis waana manfi weliba marka waa naaqis waana manfi naaqis aan manfi ahayn ma jiro naaqiskuma noqdo muu jiro wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan oo mustanaa minuga aan la sheegin kaana mustanuhu wuxuu noqonaa lasoo reebay calaa xasabi alcawaamil caamilyaalka qadarkooda caamilyaalka qadarkooda waxaa loola jeedaa waxa ka horeeya adawaatul-istinaaga caamilka ka horeeya wuxuu u baahan yahaa laga dhiga adawaatul wax ka dambeeya haddii maala caamilka ka horeeya faacil u baahan yahay adawaatulistinaaga isimka ka dambeeyo mustanaha faacila laga dhiga waa la rafcina haddii adawaatulistinaaga waxaa ka horeeya mafcuul u baahan yahayna adawaatulistinaaga waxaa ka dambeeya mafcuulka laga dhiga waa la nasbina haddii waxaa adawaatulistinaaga ka horeeya caamilka ka horeeya jaarmajuur ku tacalluqa u baahan yahayna waxaa adawaatulistinaaga ka dambeeya waa la jera markaasaa lagu adu waxaa la fiirina adawaatulistinaaga waxa ka horeeya wuxuu u baahan yaha laleey ah, caamilka ka horeeya wuxuu u baahan yaha laga dhiga adawaatulistinaa waxa ka dambeeya wain kaana alkalaamu kalaamku naaqisan hadduu noqdo mar hadduu naaqis yahay manfina waaye kaana wuxuu noqonaa calaa xasabi lcaamili kaana huwa mustanihi wuxuu noqonaa calaa xasabi lcawaamil caamiyaalka qadarkood naxw maa qaama ma istaagin ilaa zaydun fiiri haddee maa qaama maba la sheegin mustanaa mirigu wax laga soo reebi laha khalaas waana manfiyo ma ah ka horada naafiyaa waxaad leedahay ilaada waxa ka dambeeyo zayd ah waxa ilaada ka horeeya fiir wuxuu u baahan yahay ilaada maxaa ka horeeya ficil muxuu u baahan yahay faacil khalaas faacil waxaan hayna ka dhigi marka maa qaama ma istaagin ilaa zaydun maahane maa naafiyatun qaama ficlu maadi mabniun cala alfatxi laa maxala lah min alcraab ilaa adaatu istinaa'i mulqaad laa camla lahaa zaydun faacil qaama dhe marfuuc wa calaamatu rafci dhamantu daahiratu wamaa darabtu ma anan garaacin hadda fiiri ilaa zaydan ilaada maxaa ka horeeya ficliya faacil muxuu ubaahan yahay mafcuul bi mafcuulka dhig waxa ilaada ka dambeeya wamaa darabtu ma anan garaacin ilaa zaydan aan garaacay maa naafiyatun darabtu ficlin wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camala lahaa mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alexraam zaydan mafcuul bihi daraba mansuub calaamatu nabi atun daahiratu fi aqid wamaa marartu ma aanan soo marin ilaa bizaydin zayd un ma ahane marartu ilaada waxa ka horeeya waa ficil iyo faacil muxuu u baahan yahay jaarmajruurku tacalluq jaarmajruurku tacalluq u baahan yahay jaarmajruur ka dhig marka ilaa bizaydin wamaa marartu alwaaw xarfu cadfin maa naafiyatu mabniin cala sukuun la maxal lah min alcraab marartu ficilun wa faacilun ilaa daatu istinaa'in mulqaatun laa camr lah mabniin calaa sukuuni laa maxal lah min alcaraab bizaydin alba xarfu jari zaydin ismu majruur bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu faaqir aljaar walmajruur mutacaliqan bimar bimara intaasu matnigii ahaad wuxuu ihi maxamed muxidiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay iclam ogow ana lilismi isimka waxaa u sugnaaday isimka alwaaqici dhacay bacda ilaa ilaa gadaalkeeda isimka dhacay alaaata axwaalin alaaata axwaalin annadaas isimkeedu wey alaaadu saasaa loo nasbina anna lilismi anna soo ism ma qaadan jiray abar jaar majruurkan lilismiga qabarkii oo hormaray qabarkiiya maanta hormaray anna lilismi isimka waxaa u sugnaaday isimka alwaaqici dhacay bacda ilaa waxaa u sugnaaday alaaata axwaalin saddex xaalo saddex xaaluu leeyahay isimka ilaada ka dambeeya alxaalatu lulaa xaalada ugu horeyda wujuubu nasbi kordhigiisu waa inuu waajibo cala listinaai lagu nasbiyo alxaalatu haaniyatu xaalada labaydee jawaasu itbaacihi in la raacsiyaa waa inay banaanaato limaa shay qabla ilaa ilada ka horey in la raacsiiyo waa laga bedela bedelku soo tawaabicda ka mid ma ahayn waa la raacsiina maxaa lagu raacsiinaa tawaabicda waa badneede calaa annahu mustafnahan bedelun bedel inuu yaho minhu waxa ilaa ka horay uu bedel ka yahay maca jawaasi nasbi in la kordhiga ayaday banaantahay tahay calal istina lagu nasbiyo oo in mustanimo lagu nasbiyaan ay banaantahay alxaalatu haaliatu xaalada saddexayda wujuubu ijraa'ihi in lagu socodsiiyaa waa inay waajibto calaa xasabi maa shay qadarkiis yaqtadiihi uu keenayo dalbayo alcaamilu caamilka almadkuuru la sheegay qabla cila iyo in caamilka cilada ka horeeya wuxuu dalbayo laga dhigo caamilka ilaada ka horeeya waxa uu keenayo oo u baahan yahay in laga dhigo wa bayaanu dalika arrinkaas la caddayntiisa ana alkalaama kalaamka alladii kalaamka qabla ilaa ilaa horteeda ku sugnaaday imaa an yakuuna inuu noqdo taama kalaamkaasaa la fiirina ilaada ka horeeya wa bayaanu daalika arrinkaas caddayntiisa ana alkalaama kalaamka alladii kalaamka qabla ilaa ku sugnaaday imaa an yakuuna inuu noqdo taama mid dhammaystiran taamkaasoo muujaban la sugay wa imaa an yakuuna inuu noqdo taaman mid dhammaystiran taamkoo manfiyan la anfiyey wa imaa an yakuuna inuu noqdo naaqisan walaa yakuunu mana noqdo markaas kalaamku xiina idin xaaladaas ilaa manfiyan maan mar hadduu naaqis yahay wax aan manfi ma noqdo saddexdaasuu noqon kara kalaamku oo ilaada ka horeeya hadda wuxuu noo fasiraa istilaaxaadka maxaa loola jeedaa taam maxaa loola jeedaa muujab maxaa loola jeedaa manfi istilaaxaadkaasuu noo fasira wa macnaa kownilkalaami kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda kalaamka asaabiqi ilaada ka hormaray taaman uu noqday taam wey macnaheeda an yudkara waa in lagu sheego fiihi kalaamka dhexdiisa almustatnaa minhu kalaamku waa taam waxaa loola jeedaa waa in mustatnaa minhugii lagu sheegay wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda naaqisan u ahdo waa naaqis macnaheeda allaa yudkara waa inaan lagu sheegin fiihi kalaamka dhexdiisa almustafnamiin saasaa loola jeeda waa naaqis wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda muujaban uu noqdo allaa yasbiqahu waa inuusan ka hormarin nafyun ow shibhu ama nafyi wax shabaha saasaa la yidhahdaa muujab ah, maxaa marka shibhu nafyi ah nafyi shabaha wa shibhu nafyi nafyi waxaa shabahaa annahyu waa nahyi iyo walistifhaamu wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda manfiyan uu yahay waa manfi maxaa loola jeedaa an yasbiqahu kalaamka waa inuu ka hormaro axadu haadihi اlashyaai shayaalkan mid ka mida ah, shayaalkan waa maxay nafyi nahyi istifhaam saddexdaas mid ka mid waa inuu ka hormaro fain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo kalaamka asaabiqu ilaada ka horeeya taaman mid dhammaystiran taamkoo muujaban la sugay wajaba waxaa waajibaya nasbulismi isimkii in la nasbiyo isimkii alwaaqici dhacay bacda ilaa calalistinaa ayaa lagu nasbinaa wadaalika mihaalkii naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale qaamalqowmu qowmkiyaa istaageen ilaa zaydan maahane iyo wa qawluka qowluka qowlkaagaa tidhaahdo kharajanaasu dadkiyaa baxeen ilaa camran marka wax kale ma banaana ilaa zaydan ilaa camran aad leedahay fa zaydan iyo wa camran mustanayaani waxaa laga soo reebay min kalaamin kalaam kalaamkoo taamin dhammaystiran lidikri mustanaa minhu mustanaa minhuga la sheegidda la sheegay darteed uu taam u noqday oo u dhammaystiran mustanaa minhuguyaa la sheegay wa huwa mustanaa minhugu wa huwa mustanaa minhugu alqowmu wey filawal miaalka hore miaalka hore oo ah qaama alqowmu ilaa zaydan mustanaa minhugu waa alqowmu wanaasu weye mustanaa minhugu fi aani miaalka labaad oo ah kharaja naasu annaasudaas way mustana minhu walkalaamu kalaamku maca daalika asagoo taam ah muujabun haddana waa muujab walkalaamu kalaamku maca daalika taamnimadaas iyadoo jirto uu taam yahay muujabun haddana waa muujab muxuu muujab u noqday waa licadami taqadumi nafyin nafyi horumaridiisaa la waayey ow shibhi ama nafyi wax shabaha nafyi ama nafyi wax shabaha inuu ka hormaro waa la waayo kama hormarin kama hormarin kama hormarin mar hadday sidaas tahay oo uu taamna yahay muujabna yahay fa wajaba waxaa waajibay nasbuhumaa zayd iyo camar in la nasbiyo waa mustasnihii labadii zayd iyo camar la nasbintoodaa waajibay wa haadii tanu hiya alxaalatu uula waa xaalada ugu horreeday oo ah taam muujaba inuu yahay waxa ilada ka horeeya wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay kalaamka asaabiqu hormaray taaman taam taamkoo manfiyan la anfiyey jaasa waxaa ku bannaan fiihi filmustanaa isimka lasoo reebay alitbaacu raacsiin oo la raacsiiyo ilaada waxaa ka horeeya calalbadeliyati lagu raacsiiyo awi nasbu kordhigid cala alistinaai lagu nasbiyo wadaalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhaahdo maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin hadda fiiri alqowmu waa la sheegay mustanaa minugii kalaamku taam waay laakiin maa naafiyaa ka horayda maa qaama alqawmu qawmkii ma istaagin ilaa zaydun dheh fa zaydun mustafnan waxaa laga soo reebay min kalaamin taamin kalaam taam see taam u yahay lidikri lmustanaa minhu mustanaa minhuga la sheegidda la sheegay darteed uu taam u yahay wawa mustanaa minhugu alqowm wey walkalaamu kalaamku مع daalika maca kownihi taaman ah, isagoo taam ah manfiyun haddana waa manfi waa manfi oo manfi muxuu noqday waa litaqadumi maa maa horumarideeda maada annafiyatu wax anfinayda maa wax anfidaa ka horayda saasuu manfi u yahay fayajuusu waxaa ku bannaan fiihi fi lmustanaa kii lasoo reebo zayd ahaa alitbaacu raacsiin fa taquulu waxaa leedahay ilaa zaydun birafciyaad ku leedahay maxaa yeelay lianna almustanaa minhu mustanaa minhuga oo wax laga bedelayo bedelu minhuga ah marfuucun ku la goday ah wa bedelulmarfuuci ku la goday kii laga bedelana marfuucun waa la godaa wayajuusu waxaa kaloo ku bannaan fiihi mustanaha calaa qilatin si yaraan ah calaa qilatin si yar waxaa ugu bannaan annasbu in la nasbiyo cala listinaai lagu nasbiyo fataqul waxaa leedaha ilaa wa haadii tanuna hiya alxaalatu aaniya waa xaaladii labaad oo ah marka kalaamka ilaada ka horeyda uu yahay taam ayru muujab ama manfi wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo kalaamka asaabiqu ilaada ka horeeya mar hadduu naaqis noqdo oo mustafna minuga aan la sheegin mufaraqna waa la yidhaahdaahe mufaraqna waa la yidhahda mufaraq aa la wax aan manfi yahay ma noqdo naaqisna waa la yidhaha maxaa kaloo la yidhaha mufaraqun waa mid la faaruq yeelay mufaraqun aa la idhaahdaa waa miim iyo fa iyo ra shidan oo kor dhigan iyo kayn mufaraqaa la yidhaahdaa naaqisna waa la yidhaahdaa wain kaana alkalaamu kalaamka asaabiqu ah hormaray naaqisan hadduu yahay walaa yakuunu mana noqdo markaas ilaa manfiyan manfi maahane wax kale maba noqdee kaana almustanaa kii lasoo reebay wuxuu ahaana calaa xasabi maa shay qadarkiis qabla ilaa ilaada horteeda ku sugan oo min alcawaamil ah caamilyaalka ilaada ka horeeya caamilyaalkaas waxay u baahan yihiin laga dhiga waxay u baahan yihiin laga dhiga caamilyaalkaas saasa laga dhiga fain kaana alcaamilu hadduu yahay caamilku yaqtadii mid dalbaya arafca waxgodid cala alfaaciliyati faacilnimo lagu gudo rafacta waa aadgodee hu isimka ilaada ka dambeeya calayhaa cala alfaaciliyati aad ku goday naxw maa xadara ma imaanin ilaa caliyun maahan xadara waa ficil maadi faacilay u baahanta ka dhig faacil ilaa caliyun wain kaana alcaamilu hadduu yahay yaqtadii mid dalbanaa annasba wax kordhigid cala almafcuuliyati wax lagu kordhigo nasabtahu isimka ilaada ka dambayda waa nasbine calayhaa cala almafcuuliyati aad ku ka dhige naxw maa ra'aytu ma aanan arag ilaa caliyana arg maa ra'aytu ra'aytu waa ficliya faacil mafcuul uu raba uu nasbiyo ficilkan ra'aa ka dhig wain kaana alcaamilu caamilku hadduu yahay yartaqii mid dalbana aljara wax jarid bixarfin wax lagu jaro xarafkoo min xuruufi iljari ka mida ah. jarartahu isimka ilaada ka dambeeya mustanaa waa jareen naxwu maa marartu ma soo marin ilaa bizaydin wa haadihi hiy alxaalatu haali waa xaaladda saddexaad allahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed